ila rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wcalaa aali muxamed rabishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanif raximah ullah alcalamu ism yucayanu lmusamaa muطlaqa calamu ka jacfarin wakhirniqa wkhirniqa وqاrن وcاadن ولاaحق وشhdqm وhyلة وwاaشق واسمنta وكuنية ولqبا وآkhرا ذa in siwاah صاaحبا وإن ykuna mfradayni faأضف xatmا وإlا أتبع اldي radيf وminه منqل kafضل وأسد وdr تijaar kasuعاad وأdاad وجملة وما بمسجر ركبا ذا بغير ويه تم وعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عيرية للعغرب وهكذا ثعالة لثعلب ومثله برات للمبرة كذا فجار عالم للفجرة baabulcaalami ay haadaa kani baabulcaalami ay baabu sharxi lcaalami calamka cadayntiisa cadaynta baabkeedii weeyi waxaynu kusoo guda jirnay ana almacrifatu wannakira macaariftu waxay ahaayeen toddoba ina almacaarifa sabcatun fiiha sahlun ana saalixun damalfatabni ya rajul intaasa lagu urugin jiray markaa sheekhu raximahullahu tacaala markii hore umuu tartiibin oo tartiibaan umuu sheegin laakiin waxaa laga fahmayaa tartiibtii marka dambe xagga dikriga uu ka sheegayo ayaa waxa weeyaan tartiibta uu soo kala hormariyey oo damiirkaa ugu macrifo badnaayo damiirkii iyo axwaashiisii o warku ugu laaban sheekh ma jiro waxaa ku xigay maxay acrafuha damiiru bacdahu lcalam soo mahayn calamkiibuu doonaya in halkan ka sheego yulaqu luqatan cala aljabal xagga luqada waxaa lagu idlaaqaa calamka buur baa lagu idlaaqaa luqa ahaan waxaa la odhan karaa calamku waa jabal baa la odhan karaa luqatan yulaqu cala aljabal walahu ljawaari lmunsha'aatu fi lbaxri kaalaclaam waatii khansana lahayd iyadoo walaalkeed u baroordiiqaysa wa ina sakhran lata'tamu lhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naaru waina sakran sakhr waxaabad moodaabay tiri lata'tamu inay ku dayanayso alhudaatu kuwa hanuunsani bihi isaga inay ku daynayaan kaannahu waxbad moodaabay tiri calamun buur oo fii ra'sihi madaxeega sarana naarun dab u yahay dab baa ka iftiimaya ya naxnu alcarab akra naasi liayf waata yidhahdeen annagoo carab baa naho marti suuriyada annaga ugu fiicanba xagga marti suuriya laydhaa cid nagu gaadhaa ma jirta bay wa cala raaya calankana waa lagu idlaaqaa calanka laftiisana waa la odhan karaa maxay alcalam walcalaama calaamadda lafteedana waa la odhan karaa haddaba istilaax ahaan sheekhaa sheege luq ahaan halkee laga soo qaatay halkee ugu dhow afarta aynu tilmaanay waxa ugu dhow ka saddexaad oo ah calaamada calaamada ayaa ugu dhow alraaya waa lagu idlaaqaa aljabal waa lagu idlaaqaa alcalaama waa lagu idlaaqa marka calaamada ugu dhow maadaama ismiga calaamad u yahay oo musamiya calaamad iyo sumad uu yahay calaamadaasa ugu dhow waa yahay sheekhu wuxuu yidhi ismun ismi ismun ismi weeyi ismiga oo yucayinu cayimi ay huwa ismigu almusamaa kii lagu magacaabay mulaqan ay tacyiinan cayimid cayimi tacyiinkaasoo mulaqan la sii daayo calamuhu ismiga calamkiisu ama musamaha calamkiisu wadaalika tusaaluhu kaain wuxuu ahaaday ka jacfarin jacfar oo kale ayuu ahaaday wa khirniqo khirniqo oo kale ayuu ahaaday wa qaranin qaranin oo ayuu ahaaday wa cadanin cadanin oo ayuu ahaaday wa laaxiqin laaxiqin oo ayuu ahaaday wshadamin shadamin oo kale ayuu ahaaday wahaylatin haylatin oo kale ayuu ahaaday wawaashiqin waashiqin oo kale ayuu ahaaday luqatan waynu sheegnay calamka waxa lagu idhaahdo oo saddexa mid laga soo qaatay kaw fiicanna waa inaan dhahno calaamadda laga soo qaatay xagga istilaaxa miyaa waa alismu aladii yucayinu musamaahu muطlaqan waa ismiga magacaaba musamihiisa muطlaqan iyadoo wax qayda aan la raacin waxaynu naqaanaa macaarifta xagga markaynu eegno xagga macrifada mid kasta qariine ayaa raacaysay qaar qariinada macrifaynaysa waxay qariina lafdiya qaarna qariinada macrifaynaysa waxayd qariina macnawiya qaarna waxayd qariina xisiya midna wuxuu abilaa qariina sooma qariina lafdiya mise isla ahaayeen qariina lafdiya mise ahayn saddex bay ahayn maxay ahayn ya mudaafka iyo ka asha wata iyo iyo ismiga mawsuul saddexdaas waxayn qariina lafdiya way qariinada macnawiyadiina mise ahayn ya qarinada macnawiyadiinasa qarin macnawiy waa lagu maariy labadahan labadahan ismishaarama qarin macnawiya maqanaysa ya mutakalimka damiirka guud ahaan baa la odhanaya markaa damiirkiiba lasii kala qaadaya damiirka waa macrifin ama qariina maxay noqonaysaa takalumiya ama khitaabiya ama haybiyad ka kala labaadna muxuu ah ka labaadna muxuu ah ismu ishaara ah waaya wuxuu ahaa munaadaha qariina xisiyana waxay macrifinaysa maxay ahayd waa ismu ishaaraha wey kolkaa kan bila qariinu isagu ah waa ka guri ismu yucayinuun musama mutlaqan mana ku odhan isagoo muطlaqan weeyaan oo bilaa qaydi takalum laguma qaydayo khitaabna laguma qaydayo haybana laguma qaydayo isaga sidiisaa soo hebel laguma edha soo fulaan laguma edha qariino uma baanid sheekh kolka horeba maxaa lagugu dejinaya dadka kaga suntanaatide hooyadaa maxay gula baxsa marka ismi waxaa la dhahdaa waa alismu alladii yucayinu musamaahu muطlaqan calamku waa ismiga magacaaba ama cayina musamihii lagu magacaabay iyada wax qayda ama wax tabarina aanu raacayn ismi markaynu nidhaahno waa jinsi oo nakiriya macrifa soo gudagelaya ila nakiraduna waa ismiye yucayinu musamaahu marka aynu nidhaahnana nakiradiibaa baxday bilaa qaydin markaynu nidhaahnana maxaa baxay macaariftii kale oo dhan baa baxday oo macaarifta kale qayd baa iyaga lagu daba dhigay ama qayd xisiyu ahaa ama qayd macnawiyu ahaa ama qayd wuxuu ahaa maay lafdiye ayuu ahaa intaa masl fahne kadib sheekhu raximah llahu tacaala tusaalayaal buu u yeelay tusaalayaal buu sheegay oo oh, tusaalayaashani waa tusaalayaal magacaan dad ay leeyihiin iyo magacaan ayna dad lahayn waxyaalihii maluufaadii ee la weheshinay xayawaankii waxa weeyaan dadka la joogaya intaas ayuu kuu kala sheegay marka jacfar waa ismu rajulin waa nin magicii khirniqina waa gabadh magaceedo min shucaraa carab ninka la dhahdo arafata ibnu cabdi albakri oo mucalaqada labaad iskale walaashii ahayd xagga hooye ka walaalahaayeen qaranna waa ismu qabiilade waysalqarani soo ma garanaysin cadanna waa ismu makaan iyada waynu garananaaba laaxiqna waa ismu faras laaxiqna waa faras magicii shadqamna waa ismu jamal waa awr magicii haylatina waa ismushaad sow dayle iyo xadhig maynaan odhan jirin <laughs> waa tii un de iyagu bixiyana waa ismushaad wey waashikna waa maxay waa ismu kalbin wey waa ay magici wey waxay talmiixinayaa saaba yidhahdeen wathaaminhum kalbuhum so ilahay ma sideed tusaale u sheegay sideed magac wey sideedan magac toddobada hore he ya way kala duwanyin ta sideedaad maxay noqotay waa waashiqo waa ay waa maay wathaaminhum kalbuhum waa iska talmiixun wey lakin de wax daliilo maa marka halkan maxaynu ku garanay halkan waxaynu ku baranay calamku inuu yahay ismiga musamihiisa cayima mutlaqan iyada oo wax qayda aan la raacinahayn musamayaadna wuu kuu farabadiyey dad magacaantoodna way noqonaya sa inu naqaano xayawaanka maaluufka ee la weheshan karana waa ay noqonayaan marka ismun waxaanu ka dhignay khabarkiiyo soo taqadumay yucayinu waxa weyi waa jumla ficliya oo ficil mudaaric faacilkiina waa huwa ismigu u noqonaya almusamana waa mafcuulkii jumladan ficilkiiyo faacilkii mafcuulka ka kooban ismun baynu ka nactiyanana liana aljumala wa shibha aljumali bacda nakaraati sifaatun baynu odhanana mutlaqanna waxaynu ka xaalaynana yucayinu faacilkeyga ama mutlaqan waxaynu ka sifaynaynaa master go-an tacyiinan mutlaqan waa aniga idin idhi calaamuhu waa mubtadiyo muahara in dib loo dhigana waaba waajiba in dib loo dhigaa maanta mubtadaha waaba waajib limaada bacdulkhabar buu noqonaya khabarka barhkii buu noqonaya damiirkan calamuu ku jira ayuu noqonaya khabarkii buu noqonaya khabarkiio taqadimuu noqonaya maadaama khabarkiio taqadimo uu noqonayo eh, khabarku xaq muxuu leeya xagga dambe u leya sooma maxaa ka dhalan cawdu damiir calaamu taakirin lafd warutbatan wadalika laa yajuusu ilaa fii sabci masaa'ila oo masale laisku khilaafsanaa tiina ka mid maaha lidalik in dib loo dhigaa waajiba waxay la mid ah mil u caynin xabiibaha isha muggeed weeyi xabiibaha xabiibaha inaad agga ohan marsa mubtadihii ah waa khalad limaada bacdulkhabar buu unoqonaya damiirka ku jira marka waa waajib in dib loo dhiga intaa ma isla fahnay ka jacfarin wakhidniqa inta kaleo dhan waa tusaalayaal wey ismun ismi weeyi ismiga oo yucayinu cayini ay huwa ismigu almusamaa kii lagu magacaabay cayini muطlaqan xaale uu yahayna cayimi ama tacyiinan cayimi tacyiinkaasoo muطlaqan la sii daayey ismiga calamkiisu ama calamuhu musamaha calamkiisu madna idaafada bimacnaa min noqon madna idaafada bimacnaa laam noqon haddaynu calamuhu u celino ismiga waa bimacnaa min haddaynu musamaha u celinana waa laamta ikhtisaasiyada faa'idayn jirtay wadaalika tusaalihii kaa'inka jacfarin jacfar kale ayuu ahaaday waa nin magicii wa khidniq kale ayuu ahaaday waa gabadh magaceed wa qaranin kale ayuu ahaaday waa qabiilo magaceed wa cadanin kale ayuu ahaaday waa magaalo magaceed wa laaxiqin kale ayuu ahaaday waa faras magicii wa shadqamin kale ayuu ahaaday waa awr magicii wa haylatin kale ayuu ahaaday waa lax magaceed wa waashiqin kale ayuu ahaaday waa ay magicii weeye wasman ataa wakunyatan walaqaba waakhiran da in siwaahu saxiiba wasman ay wa ataa waa yimide huwa ay calamkii waa yimide isman xaalata kawnihi isman xaaladuu yahay ismi buu yimide wa kunyatan kunye xaaladuu yahay buu yimide walaqaban laqab xaaladuu yahay buu yimide waakhiran dib u dhig dib u dhig daa kan dib u dhig waakhiran dib u dhig dib u dhig daa kan laqabkaa in saaxiiba hadduu la saaxiibo ay huwa daaga oo la qabkiihi siwaahu isaga kaga soo haray saaxiiba ula saaxiibo ay huwa daagu dee fa akhirhu dib u dhig muxuu ka warramaya calamka ilaa afar goor la qaybiya culima fiirsada sow damiirka maynaan soo qaybin mar maxaynu ka qaybinay min xayu lmacnaa marna maxaynu ka qaybinay min xayu litisaalu walinfisaal marna maxaynu ka qaybinay min xayu lburuuzu walistisaar marna maxaynu ka qaybinay min xayu maxal saxiix waa intaas inaga dhabna sooma calamka laftiisu sidoo kale ayuu qaybsamaya qaybtii ugu horeysay waa maxay waa biictibaari lwadci xagga dejinta markaynu eegno saddex baa loo qaybiya calamka ya taqsiimu lcalami biictibaari lwadci ilaa alaaati aqsaami baad ohanaysa ku dul qaacidaysu calamkii baa loo qaybinayaa saddex qaybood waa xagga wadciga markaynu ka eegno waa maxay waa ismi laba waa kunyo saddex waa laqab intaa masle fahni xagga wadciga dejinta markaan joogno asalka hore aslwadciga saddexdaas caalamkii loo qaybinayaa haddaba ismiya maxaa tahay ismigu waxa weeyaan halkan marka la joogo baabkan baabulcalamka marka la joogo ismigu waa muqaabilu kunyati walaqabi wuxuu ka soo horjeedaa laqabka iyo kunyadu ka soo horjeeda kunyadana wax gaaraa ah la odhan laqabkana wax gaaraa ah la odhan ismigina labadoodu ka soo horjeeda baabulkelime markaynu soconayna muxuu ahaa xarafkii muxuu ka soo horjeeday iyo ficil maanta kiya ha ku ridin adaba iska ilaali limaada dee kunyadu waa ismi laqabka laftiisu waa ismi mana ismen laqabka laftiisu waa ismi haddaba u fiirso maanta wuxuu ka soo horjeedaa oo muqaabil uu u yahay un maxay ismiga halkan baabulcaalam la joogaa kunyadii iyo laqabkiibuu muqaabil u yahay oo uu ka soo horjeeda masla fahnaynta haddaba ismi waa maxay ismi waxaa la dhadaa tacriifka ugu fiican ama daabidka ugu fiican wuxuu noqonayaa ilmuhu marka ugu horeeya o dhasho magac loo bixiyo weyaan ilmuhu marka uu dhasho magaca ugu horeeya ee loo bixiyo kaasaa laodhanaya waa magaciisi waa ismibaa laodhanaya ama ammaan hayna tusiyo ama yuuna ina tusinin ama ab lagu bilaabo ama yaan lagu bilaabin sida ugu fiican waa in la idhaahdo ilmuhu marka ugu horeeyo ee uu dhasho waxa loo bixiyo ayaa ismiya waayo haddee nidhaahno waxa ugu horeeyo ee waxa weeyaan loo bixiyo waxaan ahayn haddaynu nidhaahno dee meelo kalead geli marka macnaha ugu fiican waa maxay marka ugu horeeya ilmuhu dhasho magaca loo bixiyo siduu doona ha ahaade ayaa ismi loo bixinaya misle faniinta oo tusaale da iminka loo bixiyo ilmi yaraa abibakar haye dee waa kunyaad iska odhan abbaa lagu bilaabay soo ma haddaba si aad u fahamtid markii ugu horreysay ba yidhi abubakar ba bixisay dee ka qalle marka waa magiciisii caadiya waa kunyaha kula meeraysan magaca markaad ka gudubtid mar labaadka waxa la bixiyo mar labaadka waxa la bixiyo haddee lagu bilaabo ab ama lagu bilaabo um ama lagu bilaabo ukhto ama lagu bilaabo akh ama lagu bilaabo cam haakada ama camo ama binto ama ibni waxaa la odhanaya kaasa kunya la odhanaya mar labaad waxaa la bixiy waxaa lagu bilaabo maxaa loo bixinaya waa kunyaa la odhanaya wixii marka koowaad loo bixiye waxaa ka soo haray hadduu ina tusiyo amaan ama ina tusiyo cay ab iyo um aan lagu bilaabana waxaa la odhanaya maxay waa laqab baa la odhanaya saasa ugu fiican waanaad fahmi kartaan sidaa sooma saasa ugu fiican marka intaasuu ka waramay oo oh, waa taqsiimka ugu horeeya ee loo qaybiyo calamka biictibaari wadci markaynu eegno waa ismi iyo kunyo iyo laqab ismigiina waxaanu baabkan markaynu joogno waa muqaabilu kunyati wa laqab kunyada iyo laqabka ayuu kasoo horjeeda baabulkelime markii la horjoogana muxuu aha maa yuqaabilu xarfa wlficla ayuu ahaa waay haddaba ismigii garano waxa kunyo iyo laqab midnaan ahayn zayd eega waa maxay ama camar magacaanteenano dhan maxay noqonayaan de ismi bay noqonaya waa magacanta ugu horeysan lainoo bixiyo sooma ka kaalay waxa ab lagu bilaabo ama um lagu bilaabo ama ibni lagu bilaabo ama binto lagu bilaabo muxuu noqonaya isaguna kunyuu noqonaya sida abi cabdilaahi oo kale umulkhayr iyo kuwaasoo dhan maxay noqonayaan umukalum iyo kunya ku noqonaya laqabkii waa maxay maa ashcara bimadxin aw bidaminna maxaa laodhanaya waa laqab baa laodhanaya zaynulcaabidiin ka waran anfunaaq ka waran ya batatun ka war waxaasoo dhan iyagu waxay noqonayaan maxay ya kahfi ulmi naxu kahfi ulmi warashiid isu amridii kuma naan kahfi ulmi kuwaas waxay noqonayan maxay laqab bay noqonayaan laqab ayay noqonayaan intaa wuxuu kaga warramay shadriga hore shadriga dambe muxuu kaga warramaya shadriga dambe wuxuu kaga warramayaa oo hadday kulmaan sheekh ka warran laqabkii iyo kunyadii laqabkii iyo ismigii iyo see loo tartiibinaya horta haddii ay kulmaan laqab iyo kunya haddii ay kulmaan tartiib male kaa doontaad horreysiisanaysa ismi iyo kunya hadday kulmaanna kaa doontaaad horreysiisanaysa weliba waxaa fiicanba kunyada in laga wada horreysiyo saddexda kulmaan abu xafsin cumaru alfaruuqu sooma in saa la idhaado kunyadaas ka horaynaysaba laqabkiina wuu u dambeeyaa saasaa marka ismi iyo kunya kulmaan tartiib male kunyo iyo laqab haddii ay tartiib male haddaba ismi iyo laqab hadday kulmaan saynu u tartiibinaa masladaasuu ka warramay masle masladaasi ayuu ka waramay oo wuxuu ku yidhi laqab iyo ismi haddii ay kulmaan sheekow laqabka dib ka dhig ismigana horreysi ma fahamteen warka laqabka dib u dhig ismigana xagga hore mari limaada liannahu ka nacti laqabku wuxuu ka dhigan yahay nacti oo kale nactigu wuxuu ka dhigan yahay eh, eh, laqabku wuxuu ka dhigan yahay nacti oo kale oo tusaale ismigu isagu wuxuu ina tusinayaa daato laqabkiina muxuu ina tusinayaa daatadii iyo wax dheeraada zaynulcaabidiin markaynu idhaahno dee ninkii magaca allah wayna tusinaya oo daatadiya wax kale oo uu leeyahay oo dheer oo dadka cibaadaysto quruxdoodii inuu yahayna wayna tusinaya markaa u fiirsa laqabkii muxuuna tusiyey daatadii iyo wax dheer laakiin ismigu muxuuna tusinaya daatadii oo keliya ayuuna tusinaya marka ayag haddaynu horraysiino laqabkii waaba laga maarmin magacidda marka ma laga maarmin marka halkii sifadii oo kale ayuu taagan yahay laqabku sidaa darteed mawsuuf iyo sifada kaga horeya mawsuufka horeya lidaa waa in la horraysiiya ismiga laqabkuna u dambeeyo intaan masl fahmay intaasbu kaga warramayba waaya allaahuma waxa laga soo reebaa waxa weeyaan ilaa ida ishtahara laqabu ishtihaaran taama laqabkii wuxuu shuhro caama ayuu shuhroobay markaasoo kale waa laga soo reeba qur-aankay ku sugan tahay inama almasiixu ciise bnu maryam almasiix waa laqabkiisii magaciisiioo ciisaana waa la dambaysiye waayo laqabkan baa aad u ishtihaaray laqabkan baa aad u ishtihaaray shaatibina waa ka dhahda waa qaaluunu ciisa qaaluun waa maxay waa ciise laqabkiisii wey qaariga la dhaa qaaluun qaariga ah waa ciise oo ka dambeey maxaa la soo hormariyey laqabkiibaa lasoo hormariyey laqabkiibaa lasoo hormariyey waayahay haddaba u fiirso musanifku wuxuu yihi siwaahu buu yihi sooma siwaahu haddaba waxa soo gudagelaya alismu walkunya soo wada gudagelaya de haddaynu saa u soconno siwaahu waxa soo wada gudagelaya maxay ismigii iyo kunyadii baa soo wada gudagelaya waxaana waajib u yahay uun laqabku in dib loo dhigo markau ismiga la kulmo e kunyada adaa khiyaarle hadday kulmaan kunya iyo laqab adaa khiyaar kale hadday doonsid kunyada horreysiy oo maxaad oran abu cabdilaahi zaynulcaabidiina dhe haddaad horreysidna laqabka horreysiy zaynulcaabidiina abu cabdilaahi dhe laakiin maxaa laga warramayey waa ismiya kulmaan maxay iyo laqab inay kulmaan haddaba nusakha berhkood waxaa lagu arka waad socotaan kitabku idin qorayaaye wa akhiran daa wadajcal aakhiran idasman saxiibaa lagu arkay wadaakan ijcal yeel aakhiran ka yeel ka dambeeya idaa saxiiba isman ismi marka ula saaxiibo wadaakan keede la qabka ijcal ka yeel aakhiran ka yeel ka dambeeya xilima idaa saxiiba isman ismi marka uu la saaxiibo isaga ka dambe ka dhig halkaa maxaa ku baxaya de kunyadii bay naga bixi lahed bay naga bixi lahed ka sii fiican bu sheekhu in la odhan lahaa wa akhiran daa insiwaahaa saxiiba isagoo sideedaasuna insiwaahudi hadii haddee haa loo bedeli la saasa ka fiicnaan lahaydba wa akhiran dib u dhig daakan oo la qabkaa in saaxiiba haddii ula saaxiibo siwaahaa kunyada waxa ka soo hahay kunyada maxaa ka soo hahay ismi ismi hadduu raaco isaga dib u dhig saasaa ficnaan lahaydba waaya icraab ahaan waa iska basiid oo wa ataa waa ficilkii maadi weeyi faacilkii waa huwa caalamkuu noqonaya isma waxaanu ka xaalaynana damiirka ataa wa kunya tan waynu ku cadafna walaqabanna waynu ku cadafnay wa akhiran nuun tawkiid baa lageliya ficilkan sooma dib u dhig oo dib u dhig adigu daa waa mafcuulkeegii intu ficil bay la xidhiirsataa u fiirso ficlu shardigii wuu go-an yahay sooma ficilkan jooga meeshaa mufasir ah mufasarka la fasirayaana waa maxay waa ficlu shardigii in saxiiba haddii ula saaxiibo ay huwa daagan oo la qabkiyo saxiibo ula saaxiibo siwaahu isaga ka soo hahay un iska dhe siwaahu isaga kaka soo hahay oo maxay ah calam ah saasad ku ridana mee jawaabkiina wuu go'an yahay dee fa akhirhu bay noqonaysa ataa waa yimid huwa calamki waa yimid isman ismi xaalada u yahay buu yimid wa kunyatan kunya xaalada u yahay buu yimid walaqaban laqab xaalada u yahay buu yimid wa akhiran dib u dhib oo dig u dhig daakan dib u dhig in saxiiba haddii ula saaxiibo ay huwa daaga oo laqabkii siwaahu isaga kaka soo haray saxiiba ula saaxiibo dee fa akhirhu dib u dhig intaa misle wuxuuna kaga warramay maxay inqisaam alcalama biictibaar alwadci ila alaaati aqsaam ismi iyo kunye iyo laqab haddii ay kulmaan ismi iyo kunye saddexdaasi haddii ay kulmaan waxa fiican in kunyada xagga hore la mariyo msln ismiguna ku idho laqabkana u dambeeyo ismi iyo laqab haddii ay kulmaanna ismi iyo laqab haddii ay kulmaanna laqabkaa damaynaya limaada liannahu ka nacti msln hadday kulmaan kunyo iyo laqabna la kala ikhtiyaar haddii ay kulmaan kunyo iyo ismina la kala ikhtiyaar lakin wax tartiibtali waa maxay un waa ismiga iyo laqabka ka soco wain yakuuna mufradayni faadif xatman wailaa atbac ladii radif wain yakuuna hadii ay yihiin wain yakuunaa haddii ay yihiin ayade ismigii iyo laqabkii dhade ila ismigi laqabbaa laga soo shekeynaya tartiibtoode wain yakuuna haddii ay yihiin ismigii iyo laqabkii mufradayni laba mufrad haddii ay yihiin he faadif waa jawaabkii faadif idaafe alisma ismiga idaafe ila laqabi laqabka u idaafe xatman waajibnimona u idaafe wailaa hadii kale ilaa hadii kale ilaa ay ilaa yakuna hadii ayna ahayn ismigii iyo laqabkii mufradayni laba mufrad hadii ayna ahayn faatbicni yahow raaci athaniya ka labaad alladii haaniga oo radifa fangalay huwa haanigu alwala ka hore fangalay ma ay alladii ka raaci qablahu isagoo hortee ku sugnaaday fii icraabihi awalka icraabkiisa ku raaci waxaaso dhan baa la qadaraya u fiirso wuxuu leeyahay waa taqsiimkii labaad baan halkan ka galnay taqsiim alcalami biictibaari lafdi xagga lafdiga markaynu ka eegno calamkii haddana waa la qaybin ilaa nawcayni baa loo qaybinaya biictibaari wadci buu xaggii horaa sooma biictibaari lafdi markaynu eegno labaa loo qaybinaya waa mufrad iyo murakab mufrad iyo iyo murakab baa loo qaybinaya mufradku xukun buu leeyahay murakabkuna xukun buu yeelanaya mufradka xukunkiisu waxa weeye yucrabu calaa xasabi alcawaamili cawaamishan ka horeysa kolba fiiradeeda iyo qadarkeegaad eegeysa caamilkan muxuu u baahan yahay de wuxuu u baahan yahay uga dhig meel kalaa ka fikirma caamilkan ka horeeya un eego mufrad meesha kuu yaale wuxuu ugu baahan yahay caamilkaas uga dhigde hadduu ficil uga baahan yahay facil uga dhigde hadduu mafcul uga baahan yahay mafcul uga dhig hadduu hadduu xaraf jar yahay de maxay majruur uga dhig so warkaas lamayna fahmin ilaa idaa kaana mamnuucan min asarfi fayujaru bilfatxa markaasun baraarugsanoo hadduu maala yansarifkaa noqdo de ha iska soconune fatxa ku jir markaa iyo kusegin bu iyo cosforin bu ugu baraarujinaya sida axmed oo kale waa mufradka xukunkiisi baynu isla garanay hadduu wasanka facaali yahayna iska ilaali ha ku degdegine wasanka facaali haddii uu kaa noqdana fa yubna cala sida xadaami iyo qadaami iyo kuwaana kasraa lagu binayni markaa labada goor baraarugsanow hadduu mufrad yahay xasabulcawaamil ka dhig hadduu laakiin maalnsarif kaa noqda fadxa ku jar hadduu wasanka facaali kaa noqday isagoo mufrad ana binaayo kasra ku bine mufradkii xukunkiisi waan fahnay soo ma murakabkii baa noo yimiday murakabku qaybuu leeya murakabku hadduu idaafiya ka waran sida nuuradiin iyo shamsadiin iyo ya cabdullaahi iyo waxaaso dhan isagoo murakab idaafiya ma maxaa la samaynaya nin kasta magaciisa waa inu yaqaano rag rag baa nagu jira malaa cabdifataax iyo waa lamid magacaa gasha waaya iyo cabdinaasir iyo murakab idaafiyan dee magaciina idinkaan idii deenaynaaba nin kasta kiisa waa inu isagu yaqaano xukunkiisa muxuu noqonaya talo waaya xukunkiisa wuxuu noqonayaa yucrabu sadruhu calaa xasab alcawaamil qaybta hore waxaa loo icraabaya maxay caamilka horea loo eegaya caamilka hore wuxuu u baahan yahay qaybta hore looga dhigaya sadriga hore sadriga dambena yujaru cajuzuhu daa'iman bilmudaaf qarqarka dambenahe weligiiba mudaafileynima lagu jiraya de magaciini waa laydin jilciya soo maaraysan weligiiba mudaafileynima lagu jiraya qaybta dambe hasku godin marka qaybta horena maxay caamilka hore uun eeg wuxuu u baahan yahay uga dhig marka haduu marfuucubana de faacil uga dhig haduu mansuububana mafcuul uga dhig haduu xarfujaraa majruur uga dhigte soo warkaas ma caddo waa murakabkii idaafiga ahaa hadduu murakabkani murakab masjiya noqday ka waran sida baclabaka iyo xadramawte iyo kuwa xukunkiisu waa maxay yumnacu min asarfi ilaa idaa kaana makhtuuman biweyhi maalaa yansarif sarfiga waa laga mancini oo jaaa baclabaku marartu bibaclabaka raaytu baclabaka saasaad ohan maalaa yansariftaad ka dhigi ilaa kelmadda weyhi in lagu khatimo mooyaane hadee weyhi lagu khatimo fa le al kasri iyada kasra lagu binayn jaa sibaweyhi raaytu sibaweyhi marartu bisiibaweyhi murakabkiina maxanu hadu murakab idaafiya soo maynaan fahmin hadduu murakab mas yahay haduuna maalayansarifayn maxaanu ni kasra lagu binayn soo mu dhamaan hadduu murakabki isnaad yahay ka waran murakabki hadduu murakab isnaadiya uu kaa noqdo waa maxay murakabka isnaadigii jaada alxaqu oo kale ficil caadi abaad ka dhigtay ba taabata sharan oo kale maxaad samayn waxaynu samaynanaa xukunkiisu waa maxay xaalkiisii hore lagu daynaya sidii hore asalka u ahaa ayaa lagaga xikaayoonaya xarakadiina waa lagu qadaraya maxaad odhanaysaa jaaa jaada alxaqu ra'aytu jaada alxaqu marartu bijaada alxaqu ra'aytu eh, jaaa ta'abata sharan ra'aytu ta'abata sharan marartu bita'abata sharan xaalkiisii horead kaga xikaayoonaysa waa xikaayo xarakadiina maad waad ku qadaraysaa aakhirkiisa ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية كسرة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية sidii sooran waxba kama bedelasi tarkiibkiisa ila ficil faacil buu ahay ficil faacil badal ismi ka dhigtay warka masla baani marka maxaynu baranay calamkii inaynu ka qaybino biictibaari lafdi mufrad maxaynu u qaybinay murakab mufradka xukunkiisa waynu baranay murakabka xukunkiisana waynu baranay dee maxaa kula laaban marka waaya haddaba u fiirso hadday laba mufrad haddaba noqdaan ka waran ismigii iyo laqabki waa laba mufrad maxaa la samaynaya basriyiin waxbay waajibinaya idaafadu maxaa lasku idaafeeyey leeyihin ismigii ha loo tayriyo laqabki oo maxaa odhan haadaa saciidu kurzin wa ra'aytu saciida kurzin wa maratu bisaciidi kurzin warkuma caddo mar hadday laba mufrad isla noqdeen ismigii iyo iyo laqabki ha lasku idaafeeyo calaa madhab ileh albasriyiin kuufiyiintu waxay leeyihin iyag itbaac yar iyo iyo qadci iyo bal waxaan ku daynay leeyihin ya haddii madhabkaa martidna waa caadi oo itbaaci muxuu noqonaya de waad raacinaysaa haadaa saciidun kurzun wara'aytu saciidan kurzan wamarartu bisaciidin kurzin itbac bay leeyihin itbacaasi muxuu noqonaya ima albedeliya wa ima albayaaniyade ama cadfu bayaan buu ku noqonaya ama bedel buu ku noqonaya laakiin fa adif waajib buu ka dhigay musanifkuna yuu ku raacay yuu ku raacay basriyiintiibuu ku raacay waaya waxaad ka warantaa haddii ayna noqon laba mufrad horta afar baa ka soo baxaya u fiirsada inay mufraday noqdaan ko idhaa inay murakabayn noqdaan inuu ismigii murakab yahay laqabkiina mufrad yahay inuu laqabkii murakab yahay ismigiina mufrad yahay waa mise afar suuro maynahayn suurada hore ee mufradayn ah isku idaafe maxaa soo saddex suuro hadday murakaban yihiin labadoodiiba sida cabdullaahi iyo zaynulcaabidiin maya ismigiibaa murakab ah laqabkiina waa maxay waa mufrad cabdilaahi batatun oo kale ama maahe laqabkiibaa murakaba ah. ismigiina waa maxay waa mufrad zaynulcaabidiina dee cumarba maxaad samaynaysaa itbaac itbaac baad samaynaysaa ismigan dambe taabic buu noqonaya ismigii horena muxuu noqonaya matbuuc buu noqonaya waa la raacinaya ama bedelnimaad u raacini ama maxaad u raacini ama bayaannima ayaad u raacinaysaa haddii dootidna qadci baad keeni oo maa maxay cabdullaahi anfunaaqati cabdullaahi kurzun saciidun anfunaaqati waa saddexdiiba tusaalayaashoogii itbaac baa waajib noqonaya inaad ka labaad raacisid ka hore xagga icraabka hadee dootidna aci baad samayn oo acigu waa maay waad goynsaaba waad goynaysaa oo macnaheedu waa maxay muxuu ujeedaa kii marfuuca ahaa mansuubbaad goynaysaa kii mansuubka ahaana marfuucbaad goynaysaa kii majruurka ahaana ama marfuucbaad ugoyn ama mansuubbaad u goyn tusaale haadaakani zaydun weeyi soo ismigii mufrad maaha laqabkii murakab inooga dhig anfu naaqati anfa naaqati dhamarka kolka hore marfuuca soo ma haadaakani zaydun zayd weeyi anfa naaqati acni waxaan ujeedaa anfanaaqisan halaadna ujeedaay way ka xanaaqi jireen mota qolay ahaayeenoo jacfar ibnu qurayc nin la odhan jiray waxa weeyaan laqabkiisa weeyaan aabbihi baa dumar badan qabayoo kadibna waxa weeyaan neef geela ayuu qalay hilibkiibuu u qaybiyey kadibna islaanti baa tiri wada qaybtayni waxayni bale noogu doon innagana madaxii oo ayaa soo haray madaxiibuu soo jiido sanka intuu soo qabsaday kadibna waa lagu magacaabay bad ee waxa la yidhi way ka xanaaqi jireeno ninkii xuayaa laodhan jira markii dambe ammaan uga dhigayb wuxuu yidhi qawmun hum lanfu wladnaabu hayruhumo waman yusawi bianfi naaqati danaba qawmun ay hum ayagu qawmun qom weeyi qawmun qoom weeyi hum lanfu wladnaabu hayruhum hayrkoodna waa dabadii bu yidhi waman yusawi yaa la simaye bu yidhi bianfi naaqati sanka hasha sankeeda addanaba dabada xaggee fiican bu yidhi xagga hor iyo xagga dambe xagga horaa fiican bu yidhi ammaan bu uga dhigay markii dambe ammaan <laughs> ayuu uga dhigay markii dambe marka u fiirso haadaa zaydun anfa naaqati baad jari kartaa ra'aytu zaydan anfu naaqati ugoode huwa anfu naaqa marartu bizaydin anfu naaqati ay huwa anfu naaqati ow anfa naaqati acni anfa naaqati marka khulaasadu waa maxay culimo calamka wuu qaybsamay biictibaari lafdi murakab iyo muxuu qaybsamay iyo mufrad buu qaybsamay mufradka xukunkiisii waynu baranay murakabka xukunkiisiina waynu baranay haddaba mufrad iyo marka calamkii ismigii baan ujeeda iyo laqabkii afar suura ka soo bixi ima an yakuna mufradayn ima an yakuna murakabayn ima an yakuna ismu murakaban wlaqabu mufradan ima an yakuna alaqabu murakaban wlsmu mufradan haddaba see loo kala tartiibin hadday mufradayn isla noqdaan isku idaafe un waaba waajib madhabulbasriyiin waajib ka dhigayaan yow hadday noqdaan saddexda suure ee kale soo hadhayna waxaynu ka dhiganaa maxay ka damba taabic ka dhigi ka horena ay ka horu raacaya ka horeynu ka dhigi ka dambana taabic ka dhiganaayo ama baanyaannimo ayuu ku raacaya ama bedelnimo ku raacaya war kale noo haayba ka soco wain yakuna aliftii maxaa gooyey intaa goyse ila intaa shardiye faadifna watafada geliya waa alabe ismiyatun alabiyatu bijamidin wabilan wabiqad wabitanfiis sidii weeye wain yakuna haddii ay yihiin ismigii iyo laqabkii mufradayni laba mufrad haddii ay yihiin he jawaabkii waa maxay dee faadif idaafe alisma ismiga idaafe ila laqabi laqabka u idaafe xatman waajibnimana u idaafe sheekh so si fiican ma waila ilaadan waa meelihii lagu dhici jiray de wa ilaadan soo maaragti waa meelihii halistahay sooma adfutaha maxaa la odhan jiray muttasilun munqaicun qofkaad ku tirahdid halkan waa ilaadan waa maxay wuxuu iskaga odhanaya ma talow istinaani ma muttasil ba mise waa munqaic istinaani talow ma muttasil ba mise waa munqaic maxaad ku odhanaysaa de muttasilun munqaicun baad ku jawaabaysaa muttasilun munqaicun waa maxay anta muttasilun biljahli aduu jaahil madax weyn baa tahay munqaicun can ilcilmi cilmigiina waad ka gooday meesha istifnama isagaa jira waa intii shardiyad ahayd iyo laadii naafiyadayd ba lasku idqaamay sheekh istifna meesha maba yaallaba ilaadan waa maxay waa in iyo laa laisku idqaamay weyaan marka waa mutasilun munqaicun mutasil waa maxay mutasilun biljahli munqaicun can ilcilmi weyaan ma isla fahne markaa ficlu shardigina wuu goan yaha eeg ilaa weyaan waa ilaa yakuuna baaba lasoo qadaraya waa ilaa yakuuna iyo iyo laqabkii haddii ayna ahayn mufradaynide laba mufrad haddii ayna ahayn jawaabkii waa kan fa baa weliba ka go-an faatbic laba dalabe lidaruurati nadmi faatbic raaci atbic mafcuulkiisi waa alladii faatbic raaci athaaniya ka labaad alladii haaniga oo radifa fangalay huwa haanigu radifina mafcuulkeygii waa go yahay atbicdu horta laba mafcuul bay qaadanaysaa saaad u fahantaan mafcuulkii koobaad waa maxay waa athaaniya aladiidana waa sif aanigaasuu leey mafcuulkiii mafcuulkeygii labaad atbicda wuu go yahay radifana mafcuulkeygii labaad baa go atbicda mafcuulkeegii labaad iyo mutacalaeegiina waa isla go'an yahay atbic mafcuulkeegii labaad iyo mutacalaeegii baa isla go'an radifana mafcuulkeegii koowaad baa go'an laqmada si aad u fahamtaan marka maxaynu odhan wa ilaa yakuuna haddii ayna ahayn ismigii iyo laqabkii mufradayni laba mufrad haddii ayna ahayn fa atbic raaci athaaniya ka labaad waa yade waa laqabka de alladii aaniga oo radifa fangalay huwa aanigu alawala ka hore fangalay ka hore ayaa ismiga maa ay alladii ka raaci qablahu isaga ka horeeya oo ah ismiga fii icraabihi awelka icraabkiisa ku raaci de oo ama bedel ka dhig ama bayaan ka dhig markaa taqdiiraadkaasaynu soo qadarana wain yakuna haddii ay yihiin ismigii iyo laqabkii mufradayni haddii ay yihiin faadif idaafe ismiga laqabka u idaafe xatman waajibnimo wailaa yakuuna haddii ayna ahayn mufradayni laba mufrad faatbic raaci athaniya ka labaad alladii aaniga oo radifa fangalay huwa aanigu alawala ka hore fangalay ma ay alladii ka raaci qablahu isaga ka horeeya fii icraabihi awalka icraabkiisana ku raaci wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk